بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وحولك مؤلفك رحمه الله تعالى فصل في وليمة العرس فصل كان حكو السابسية ducadii arooska alwaliima waxay ka timid min alwelmi welmiguna waxaa weeye waa masderkii bimacna alijtimaac kulankii weeye maxaa yeele labada zawj ayaa kulmaya sidaa ayaa weliimada sidaa loogu magac wa minhu waxaa ka mid a awlama ayaa caqligiisii kulmay ida ijtamaca caqluhu wa khuluquh haddii akhlaaqdiisii caqligiisi o dhammaystirmaan وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما يعني weliimada marka la iطlaaqayo waxaa lagu iطlaaqaa cunto kasta oo loo sameeyo farxad dib ka timid sida arooskii iyo caqdigii meherka iyo wixii la halmaado laakiin in loo isticmaalo ducada arooska ayaa caama weliimada haddii loo isticmaalo ducada arooska duca aan ahayn qayd baa la raacin oo waxaa la dhihi tusaale ahaan waliimatu khitaan weliimadii khitaanka ah walaa-in badan baa jira oo dhacdooyin kala duwan iyo munaasabaad kala duwan loo sameeyo tusaale ahaan weliimada khitaanka ama gudniinka waxaa la dhahaa icdaar baa la yidhaahdaa ilmuhu markuu dhasho weliimada loo sameeyo ama ducada loo sameeyo caqiiqa la yidhaahdaa gabadhu markay foosha ka nabad gasho weliimada loo sameeyo kursi baa la yidhaahdaa ninku markuu safar ka yimaado weliimada uu sameeyo ama loo sameeyo waxaa la dhahaa naqiica min anaqci ka timid wahuwa alqubaar boorhkii wey waaya weliimada loo sameeyo ilmuhu markuu qur-aanka uu khatimo waxaa la dhahaa xidaaq xidaaq baa la idhaahdaa markay musiibo timaado welimada la sameeyana waxa la dhahaa wadiima dhismo markuu dhammaystirmana waxa la dhahaa wakiira waayahay weliimada guud ee sabab la'aan la sameeyana waxa la dhahaa ma'duba dhammaan intaasoo dhanna waa mustaxab fuqahadu saas leeyihin waa mustaxab bay leeyihin laakiin istixbaabka welimada ugu sii culus wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala waliimaة اlcursi ducadii aroosku sunnatun sunno weeye wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay wejin ama wej waajibatun waa waajib wاlijaabatu ilayha in la ajiibana fardu caynin waa fardu cayn waqiila waxaa la idhi kifaayatin waa fardu kifaayo weeye waqiila waxaa la idhi sunnatun sunno weeye waayahay waliimat اlcurs ducada arooska waa sunno mu'akada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayay ka sugnaatay qowlan wa ficlan saxiix اlbukhaari waxaa ku sugan nabiga salى اllahu alayhi wasalam uu u duceeyey markii uu aroosanayay dumarkiisii qaar ka mid ah oo ugu duceeyey laba mud oo shaciir ah sidoo kale safiya radia allahu tacaala canha markiiuu nabigu guursanayey wuxuu ugu duceeyey timir iyo subag iyo caano fadhiya cabdiraxmaan bn wuxuu ku yidhi markii uu guursaday awlim walow bishaatin waxaa weye weliimo samee neef adhi ahna ahaatee saa darteed waxaa yarbay dhaheen qofkii awoodi kara neef adhi ah qofkaan awoodi karinna wixii uu kari karo raashin yar sameeyo xataa cunto yar kariyo ku filan waaya waktiga weliimaduna waxaa weeye laga bilaabay xilliga caqdiga ilaa inta gabadha lala aqalgala kadib waxaana ugu fadli badan markii gabadha lala aqalgala kadib in la sameeyo maxaa nabiga calayhi salatu wasalaam sunnadiisa sidaa ahayd dhammaan dumarkuu nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam weliimadu u sameeyey waxay ahayd bacda adukhuul markuu la aqalgalay kadib haddaba weliimadu waa sunno qowlba wuxuu leeyahay ama wej laga xoog badan yahay waa waajib maxaa yeelay liaahir اmr amarkaas cabdiraxman bn cawf nabig ala sla slam uu amray uu yidhi awlim walow bishaatin daahirkiisa laga qaadanayaa alamru lilwujuub weyaan amarku wujuub buu keenaa laakiin culimmadu waxay ku xambaareen istixbaab ayaa lagu xambaaray ayadoo looga qiyaas qaadanaya udxiyada iyo weliimooyinka intooda kale midda kale nabig alay slam wuxuu faray neef adhi ah inuu ku weliimeeyo cid tidhi neef adhiga in lagu weliimeeyo ayaa waajib ahna maba jirto waaya in la ajiibo weliimadii waxa weeye fardu cayn iyadoon dhahayno weliimadu waa sunno in la sameeyo haddana ijaabadeeda haddii lagugu yeedho inaad ajiibto waa fardu cayn waa waajib haddii shuruud soo socota la helo waxaana taa daliilo ah xadiidkii saxiixayn ku sugnaa oo nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam إida duciya axadukum ilى اlwaliimati falyأtiha axadkiin haddii lagu yeedho weliimada ha yimaaduu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam iyo xadiidkii muslim sharu الطacaami طacaamu اlwaliima cunto waxaa u xun cuntada weliimada yudcaa laha alأghniyaa dadka hodanka ayaa loogu yeedhayaa wayutraku اlfuqaraaء dadka wax mahaysatada ahna waa laga tegayaa waman lam yujib اdacwata faqad casa allaha warasuulah qofkii yeedhitaanka welimada loogu yeedhay aan ajiibin ilahiy rasuulkiisuu caasiyey saasuu nebigu yidhi alayhi الsalaaةu wasalaam marka weliimada xadiidka lagu sheegay waa weliimat اlcurs sida axaadiidka qaar laga qaadanayo ibn cabdilbarna iyo keyrkiina arrinkaa ijmaac ayay ku soo naqliyeen qiil baa wuxuu leeyahay maya ijaabadu waa fardu kifaayo maxaa yeele maqsuudka weliimada waxaa weeye in nikaaxi la muujiyo oo laga sooco zinadii taasina waxay ku xasilaysaa in dadka qaar ay imaadaan qiil baa wuxuu leeyahay kale oo saddexaad waa sunno maxaa yeelay waa xoolo la isa siinaysaa darteed waajib ma aha in la ajiibo waaya wainamaa tajibu waxay waajibaysaa un ijaabadii aw tusanu ama la sunnaynaya bishardi anlaa yakhusa alahniyaa shardiga ah inuusan ku gaar yeelin weliimadii dadka hodanka ah wa an yadcuwahu qofkii inuu u yeedho fi اlyowmi اlأwali maalinta koobaad fain awlama hadduu weliimeeyo alaaatan saddex cisho lam tajib weliimadii ma waajibayso fi اaaniyi maalinta labaad wa tukrahu waaba la kahdaa fi اaalii maalinta saddexaad waanlaa yuxdirahu waa inuusan usoo xaadirin macnaha ugu yeedhin qofkii u yeedhayay likhawfin liajli khawfin cabsi uu ka cabsanayo qofkii aw amacin ama hunguri uu hunguriyeynayo fii jaahihi sharaftiisa waayahay in la ajiibo weliimada shuruud bay leedahay in ijaabadaasna ay noqoto waajib ama ay sunno noqoto cala alqowleyn labadii qowleyna soo dhaafay ilan qowlna wuxuu yidhi waa waajib qowlna wuxuu yidhi waa sunno haddii aan dhahno waa waajib ama waa sunno waxay ku waajibaysa ama ay sunno ku noqonaysa hadii la helo shuruudda soo socota shardiga koobaad waxaa weeye inuusan dacwadii ku gaaryeelin dadka akhniyada ah inuusan dadka akhniyada ah ku gaaryeelin faqaradiina uusan qadanin haddii uu sidaa yeelo dacwadii waajib ma noqonayso maxaa yeele xadiid baa wuxuu ahaa sharu طacaami طacaamu اlwaliima yudcaa laha alأghniyaa wayutraku اlfuqaraa aw watutraku اlfuqaraa waaya waxaa laga rabaa qofka in uu cashiiradiisa iyo jaarkiisa iyo dadka ay wada shaqeeyaan inuu u yeedho oo uusan kala saarin hadday xataa wada akhniye yihiin wax dhiba male markaas hadday markaa wada akhniye yihiin wax dhiba male waaya shardiga labaad waxaa weeye inuu qofkan u yeedhayo uu u yeedho maalinta koobaad maalinta koobaad waa inay dacwadaasi dhacdaa welibadu hal maalin ay ahaata maalinta koobaad ba waajibta hadday maalmo kala duwan ay dhacdo maalin koobaad iyo maalin labaad iyo maalin saddexaad maalinta koobaad waajib bay noqonaysaa in la ajiibo maalinta labaadna waajib ma noqonayso maalinta saddexaadna waaba karaaha in la ajiibo waaya laakiin maalinta labaad sunnay noqonaysaa sunnay noqonaysaa waajib ma noqonayso in la ajiibo taana waxaa laga soo qaatay xadiidkii abu daawuud iyo keyrkii bay wariyeen in nabigu alayh slat slam uu yidhi alwaliimatu fi اlyowmi اlأwali xaqun wa fi اثaani macruufu wa fi اثaaliثi riyaaءun wa sumca weliimadu maalinta koobaad waa xaq maalinta labaadna waa shay wanaagsan oo macruufa maalinta saddexaadna waa istus iyo sumco iyo ismaqashiin haddii laakiin qofkan ay keentay inuu dadkii kala qayqaybiyo oo weliimadii uu saddex cisho ka dhigo maadaama gurigiisu cidhiidhi uu yahay ama dadkii ay badan yihiin marka welimadii in la ajiibo waajib bay noqonaysa xataa maalinta saddexaad iyo maalinta labaadba waxaa kale oo shardi ah qofkan uu yeedhayo inuusan ugu yeedhin cabsi uu ka qabo cabsi uu ka cabsanayo hadduu yahay maalan qof madaxa ah, ama jaahiisa ayuu hunguriyeynayaa waa nin madaxa ama mas-uula ah, oo ama nin ganacsado oo weyn marka hunguriyeynaya jaahiisa iyo sumcaddiisa marka waa inuusan ugu yeedhin cabsi uu ka cabsanaya ama hunguriga hunguriyanayo jaahiis iyo damacu ka qabo waa inuu ugu yeedhaa kalgacayl iyo naxariis iyo samafal waaya wuxuu idhi wainamaa tajibu ijaabadii waay waajibays wainamaa tajibu ijaabadii waxay waajibaysaa aw tusanna ama la sunaynaya bishardi an laa yakhusa alaqhniyaa shardiga ah inuusan ku gaaryeelin dacwadii dadka akhniyada ah waa in yadcuuhu qofkiinu u yeedho fi اlyowmi اlأwali maalinta koobaad fain awlama hadduu weliimeeyo alaaatan saddex cisho lam tajib waajib ma noqonayso ijaabadii fi اثaani maalinta labaad wa tukrahu waaba la kahdaa fi الثaaliثi maalinta saddexaad waan laa yuxdirahu qofkii waa inuusan ugu yeedhin khawfin liأjli khawfin cabsigu qofkaa ka qabo aw amacin ama damacu ka qabo fii jaahihi sharaftiisa waan laa yakuuna waa inuusan ahayn ama halkaas man qof yata'ada uu ku dhibtoonaya qofkii loogu yeedhay bihi qofkaas amase laa yaliiqu bihi asan u cuntamaynin mujaalasatu inuu la fadhiisto walaa munkarun waa inuusan munkar jirin halkaa fain kaana hadduu munkar uu jiro munkarkaasoo yazuulu ku dhammaanaya bixuduurihi xaadiritaankiisa falyaxdur markaa ha xaadiro waaya shuruuddii mualif kusii socdaa waa shuruuddii eh, ijaabada ay noqonaysay waajib ku noqonaysay haddii la waaya inaysan waajib noqonayn waxaa ka mid ah in goobta dacwada ay ka dhacayso ama welimada ka dhacayso aysan jirin ama uusan joogin qof uu eh, qofka loo yeedho ku dhibtoonayo ama aysan u cuntamaynin inuu la fadhiisto sida dadka maala araadisha oo kale dadka liita ama aan sharafta lahayn qofka loo yeedhayna waa qof caalim ah ama waa qof sharaf leh dadka loo yeedhayna waa dad liita oo aan u qalmayn inuu la fadhiisto marka waajib kuma noqonayso markaa inuu ajiibo waaya maxay dhib buu kala kulmaya qofkii dhib ayuu kala kulmaya ama dad dhaalimiin ah oo dee ama fusaqa ah in qof caalim ah ama qof sharaf leh loogu yeedho inuu dhex fadhiisto dee taas sooma qalanto waay markaa waajib ku noqon mayso inuu ajiibo kale oo eh, shardi ah inaysan jirin wax munkaraad ah oo eh, meeshii weliimadu ka dhacaysay laga helayo hadii munkar uu jiro waan eegayna munkarkana hadii uu ku zuulayo qofkan loo yeedhay xuduurkiis markaa ha xaadiro marka laba faa'iide ama laba maslaxa ka ratimaysa dacwadii uu ajiibay iyo munkarkii uu zuuliyey haddii mar qofkan meeshii uu tago munkarkii uu ku zuulayo oo maala waaba nin sheekha ah oo haybe leh maala meeshiina heese iyo waxbaa ka jira hadduu tago waa la joojinaya heesaha iyo ikhtilaadka ama munkaraadka jira waa la joojinaya iyadoo lagu ixtiraamaya sheekha marka hadday saas tahay dee ha taga meesha haddii laakiin munkarkii uuna ku zuulin xuduurkiisa marka inuu xaadiro waa xaaraan maxaa yeele waxay noqonaysaa in uu markaa raalli ku yahay munkarkii waaya haddii asagoon ogeyn meeshii uu tago oo markii uu tago arkay inay munkaraad jiraan wuu ka reebayaa hadday diidaan inay ka reebtoomaanna waxaa waajib ku ah inu markaa iskaga baxo waaya haddaba mualifki intaas ku gaabsaday ee waxyaabihii yani dacwada shuruuddeedii ka mid ahaa shuruudday ku waajibaysay in la ajiibo waxyaabo kalena mualifku ka tegey waxaa ka mid ah waxyaabuu ka tegey in qofka daaciga ah ee qofkan u yeedhay inuu yahay muslim hadduu gaal yahay qofka kuu yeedhaya waajib maaha gaalkii inaad dacwadiisa ajiibto maxaa yeeley wax mawadooyna ka dhexaysay kalgacayl ma jirto waxaa kaloo shardiga qofka loo yeedhaya inuu muslim yahay hadduu qof muslima uu gaal u yeedho gaalkii waajibku maaha inuu ajiibo waxaa kaloo ka mid ah in qofkan u yeedhay uu cayimo oo dhaho hebelow waxaan kugu casuumayaa weliimada inaad timaado haddii ay tahay dacwadu dacwa jafala dacwo caam oo maalan facebooka ama baraha bulshada ama lagu sii daayo amaba waxaa weeye qofku ku naadiyey shaarica halka welimaa ka jirtay qofkii rabaha soo galo albaabku uu furan yahay qofkii weliimo u baahna ha yimaado hadday tahay waad tegi kartaa laakiin waajibka uma aha inaad tagto waaya waxaa kaloo shuruuddii ka mid ah in qofkan loo yeedhay uusan cudurdaaranin isla markaa kii u yeedhayna una ajiibin uusan cudurdaarkiisa haddii intuu kana u yeedho kana u cudurdaarto kii loo yeedho cudurdaarto haysta ama ma imaan karo ee ii cudurdaar kana cudurdaaro markaa wujuubkii u ka dhacay wujuubkii uu ka dhacay waxaa kaloo ka ah in daaci kale uuna oga soo horreyn haddii qof kale uu oga soo horreeyo u yeedho weliba uu ku casuumay ka hore ayaa mudnaanta iskale ka hore u ajiibaya kolba kii horreeyey haddii laba nin wada yeedhaan ka horaa mudnaanta iskale ka dambe waajib maa inuu ajiibo waxaa kaloo shuruuddii ka mid ah qofkan dadka u yeedhayo inuusan xoolihiisa intooda badan aysan xaaraan noqonin hadday xoolihiisa inta badan ay xaaraan noqdaan xalaal iyo xaaraan ba isku jira lakin xaaraanta badan in la ajiibo dacwadiisa waa makruuh hadduu og yahay xoolahan uu welimada ka sameeyey inay xaaraantii tahay waaba xaaraan ba in la ajiibo markaa waxaa kaloo shuruuddii ka mid ah qofka dadku u yeedhay inaysan noqonin haweenay ajnabiye ah goobta ay dacwadu ka dhacaysana aysan uusan joogin qof maxram ah ama iyada maxram u ah ama kan loo yeedhay maxram u ah xataa hadduusan la khaali noqonin waaya waxaa kaloo shuruuddii ka mid ah qofka loo yeedhay inuusan qaadi ahayn hadduu qaadi yahay ee dacwadii inuu ajiibo waajibkuma ah waxaa kaloo ka mid a ah inuusan qofka macduur ahayn waxa u ruqseynaya jamaacada inuu ka tago sida xanuunkii madarkii wix la midkaa waxaa kaloo ka ah qofkan daaciga inuusan daalim ahayn ama faasiq ahayn qof shar badan uusan ahayn waaya wuxuu idhi wa minhaa waxaa ka mid ah ay ijaabadu ku waajibaysay anlaa yakuuna ama halkaa inaysan jirin man qof yata'adaa bihi kan loo yeedha ku dhibtoonayo mase laa yaliiqu bi aysan cuntaman mujaalastu la fadhiisto walaa munkarun munkar inuusan jirin fain kaana hadduu jiro munkar munkarkaasoo yazuulu ku baaba'aya bixuduurihi xaadiritaankiisa falyaxdur ha xaadiro wa min almunkari munkarkii waxaa ka mid a firaashu xariirin gogol xariira ayaa ka mid ah wa suuratu xayawaanin xayawaan suuradii baa ka mid ah xayawaankaa suuradiisoo calaa saqfin saqaf lagu dhajiyey saanqaaf aw jidaarin ama gidaar aw wisaadatin ama barkin aw sitrin ama daah aw amase awbin maro malbuusin oo la xidhanayo wayajuusu waxaa bannaan maa suuro ayaa bannaan calaa ardin kaa'inatin ahaatee calaa ardin dhul dushii wa bisaadin gogol lagu xardhay ama lagu sawiray wa mikhadatin iyo barkin wamaqtuucu ra'si iyo suuro madaxii laga gooyey wa suuratu shajarin geed sawirkii wayaxrum waxaa xaaraan ah taswiiru xayawaanin xayawaan ayaa xaaraana nooloo dhan in la sawiraa xaaraana mualif markuu noo tilmaamay in shuruuddii dacwada ee weliimada in la ajiibo ay waajib ku noqonaysa inay ka mid tahay in halkaa aysan jirin wax munkaraada ah. ayuu munkaraadkii wax ka mida ah noo tilmaamay munkarkii waxaa ka midu yidhi haddii la helo ama goobtii weliimada ka dhacaysay uu ka jiro aysan waajib ahayn markaa inuu ajiibo gogol xariira in meeshii la dhigay meeshii welimada ayaa gogol xariira la dhigay waxaa kaloo ka mid ah sawir xayawaan oo lagu dhejiyey saqaf ama gidaar ama barkin ama daah ama maro la xidhanayo intaasoo dhan sawirka lagu dhejiyo waa munkar waa munkar sawirka guriga lagu dhejiyo gidaarkiisa ama saqafkiisa ama barkintii ama daahii ama maradii la xidhan waxaaso dhan waa munkar xayawaanka ama hahaado aadami ama eyrkii ha ahaado wax yar ha haado ama wax weyn ha ahaado waxaa bannaan suuro xayawaan oo ku taalla dhul ama waxa weye bisaad gogol ama barkintii waxa weeye lagu fadhiisanayay ama la cuskanayay iyo wixii la halmaado waaya bimacnaa daabitkan haddaan caddayno waxa weeye sawir kasta oo ihaano ay la xidhiidhay waxa weeye wax dhiba ma leh sawirkan haddii la weyneeyo oo gidaal lagu dhajiyo ama maro la xidhanay lagu dhajiyo ama dahyadii lagu lagu sameeyo markaasuu munkar noqonaya laakiin haddii uu lagu istaagayo gogashii lagu istaagayey ama barkintii lagu fadhiisanayay wixii la halmaado uu ku yaallo markaa wax dhiba ma taana waxaa daliilo xadiidkii muslim uu ka wariyey caaisha radi allahu in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu ka yimid safar ayada oo barsayar oo gurigeeda ku yaalay barsayar oo gurigeeda lahayd daah bay ku samaysay dahana waxaa ku yaalay fardo garba leh alkhayl dawaat اlajnixa dabeetna nabig alay slam wuxuu faray in daahaas la siibo ama guriga laga saaro wa fii riwaayatin qaطacnaa minha wisaadatan aw wisaadatain barkin ama laba barkimood baan ka samaynay wa kaana rasul sl yartafiqu bihima nabig ala slam uu isticmaali jiray labada barkimood marka nabiga ala slam barkintii sawirka lahayd ayuu isticmaalaya marka wixii ihaano ku jirto waxay dhaheen culimmadu wax dhiba male ilan cillada loo diiday sawirada waxaa weeye weynayntaa la weynaynayo oo munkarkii yani ka soo gelaya shirkigii sidoo kale suurada madaxa laga gooyey ayadna munkar ma noqonayso iyo geedka sawirkiisa iyo wax kastoon ruux lahayn sida dayixii iyo cadceeddii iyo wixii la mid aha waaya laakiin bini aadan ama xayawaan noolo ah taswiirtiisu waa xaaraan in la sawiro si ahaanba gebi ahaanba in la sawiro waa xaaraan waaya xadiidkiina soo maray ayaa tilmaamaya ina ashadda الnaasi cadaaban ywma اlqiyaamati almusawiruun almusawiruun xadiidkaasaa tilmaamaya waaya maxaa yeele mudaahaatu khalqi illaahi baa ku jirta khalqi ilaahay oo loo ekeysiiyo wax adu aad samaysidaad khalqi ilaahi abuurka ilahay baad u ekeysiinaysa cilladaasaa loo diiday ama madaxa u sameeyey ama yuusan u samaynin laakiin eh, sida mashhuurka ah haddii bilaa madax ay tahay suuradii way bannaantay hadday bilaa madax tahay way bannaantay waaya taswiirka hadda la sheegaya waxa waa taswiirka rasmiga ee gacanta lagu samaynayo oo kuwan hadda aan dhahno artistayaal ay sameeyaan waxay sameeyaan wayaan ama har ha lahaado ama yuusan lahayn har hadduu leeyahayna waa bilijmaac waaba culamadu isku waafaqsan inuu xaaraan yahay hadduusan har lahaynna oo gacanta lagu samey rasmi uu yahayna waa xaaraan haddii suuratu xayawaan uu yahay laakiin bal ka warrama sawirka hadda lagu qaadaya aalada loo yaqaano camarada ama uh, suura photographiya sawirada footada lagu qaado taas bal ka warrama yani xilligii culammadii hore maysan jirin waa masale naazilah ah. waa masale culamada mucaasiriinta isu khilaafeen laba qowloo mashhuura qowl dhahaya waa munkar ayadna waa xaaraan oo cumuumu taswiirkay soo gelaysaa iyo qolo dhahaysa way eh, bannaanta laakiin culamada mucaasiriinta waxu badanyeen qowlkan dambe weliba intii dambe culammadii dambe saasay u bateen markay soo baxday kamarada khilaafku wuu yar cuslaa wax kastoo cusub inta badan waa laga taxadaraya laakiin markii dambe caalamkii bay qabsatay sidaa darteed khilaafki wuu yaraaday khilaafki aad buu yaraaday hadda culamada mucaasiriinta waxay u badan yihiin oo la fatwoodaa inay bannaan tahay tasuurka fotogharafiga haddaba waxaan is weydiinaynaa waxaan lagu qaaday kamarada waa suuro xadiidkuna wuxuu tilmaamay suurada inay xaaraan tahay ama sawirku inuu xaaraan yahay marka maxaa looga saaray sawirkii de lagu sheegay nasku tilmaamay culamadu waxay dhaheen cilada loo taxriimay waxay mudaahaatu khalqi illaah maxaa wuxuu tilmaamaya in ashadd annaasi cadaaba yowma alqiyaamati almusawiruun aladiina yudaahuuna bikhalqi illaah saasuu xadidku tilmaamaya khalqi bay shabbahaya tanna ciladii baa laga waayo ciladii baa laga waayo laysa fiiha mushaabahaةu khalqi الlah kumaba jirtaba bal hiya caynu khalqi الlah kamarada waxay sawirayso waaba khalqigi ilahay abuurka ilahi weeyaan marka ciladii baa meesha ka baxday waaba khalqi ilahi waxay la mid tahay bay dhaheen sida muraayadda aad isku eegeyso muraayadda markaad isku eegto suuradaadii laftirkeedii baa soo baxaysa lafteedii baa soo baxaysa marka kamarada waxay la mid tahay muraayaddaas suurada ka soo baxaysa oo xabsi lagu sameeyo la joojiyo xabsi baa lagu sameeyey xabsu dhil wayaan marka sawir la samaynayo oo la ibdaacinaya maaha oo suurada ilaahay loo ekeysiinayo qofkan artistan markuu sawirka samaynayo qofkii uu eegayaa sankiisa koluu samaynayaa indhihiisii waayaha dhegihiisii madaxiisii timihiisii qaabku u samaysay haykalkiisi xabadxabad buu u ekeysiinaya waatan soo ma kaamada lakin qof indhoolaha hatuu qara hataa qof indhoola ah waxbay sawiraysaa ilmo yaroo de sabi ah oo waxba aan samayn karin hadduu taabto meesha butanka sawirka qofka oo xaqiiqiya samaynaysa marka waxad garanaysa meesha mudaahaadku ma jirto waa caynu khalq illaah waa abuurka ilahay oo sidiisii ah unbay xabsi ku samaysa walidalik maadaama cilladii meesha ka baxday qaacidada fiqiga waxay tilmaamaysaa alxukmu yaduuru maa cilatii wujuudan wacadama xukumku wuxuu la wareegaya cilladiisa xagga jiritaanka xagga waagitaanka wa min almunkari munkarkii waxaa ka mida ah firaashu xariirin gogol xariir ah wa suuratu xayawaanin xayawaan sawirkii calaa saqfin saaqaaf ahaata aw jidaarin ama gidaar barkin aw amase sitrin daah aw amase tawbin maro malbuusin oo la xidho wayajuusu waxaa bannaan maa ardin wax dhul dushii wa bisaadin iyo gogol gogoshii lagu istaagay wayaan u fiirso wa mikhadatin iyo barkintii la cuskanayey barkinta laba nooca ah. barkin madaxa la saaro iyo barkin lagu dangiigsado barkinta madaxa la saaro waa xurmay leedahay sawir ku yaalla ma bannaano laakiin mikhadadu waa tii lagu fadhiisanayey ama lagu jiqilaysanayey taa ihaana ku jirta walidaalika sawir ku yaalla munkar ma noqonayo marka dadkaa iskaga kaa khaldamin halkaan aan soo nidhi wisaade iyo iyo mikhado wisaada halkaan soo tilmaama waa tii mansuubkaed weliba ee dhabarka la saarayay mikhidadana waa tii lagu dangiigsanayey ee lagu jiqiraysanayay wamaqtuucu ra'si sawirkii madaxa laga gooyey asna waxaa weeye munkar ma aha wa suuratu shajar in geedka suuradiisa idna munkar ma aha iyo wax kastoon noole aan ahayn wayaxrum waxaa xaaraana taswiiru xayawaani xayawaan sawritaankii walaa tasqudu ijaabatun ijaabadii waxaa weeye weliimada kuma dhacayso bisawmin soon ku dhici mayso fain shaqa hadday dhibto cala daaci qofkii dadka u yeedhayey sawmu nafrin soon sunno ah falfitru qofkii inuu afuro qofkii loo yeedhay ayaa afdalu fadli badan wuxuu ku yidhi qof sooman haddii weliimo loogu yeedho ijaabadii kaga dhici soonkaas uu sooman yahay maxaa nabig wuxuu hi calayhi salatu wasalaam sida saxix muslim ku sugan idaa duciya axadukum axadkiin haddii loogu yeedho weliimo falyujib ha ajiibo fain kaana muftiran hadduu afran yahay falyadcam raashinkii ha cuno wain kaana saa'iman hadduu sooman yahayna falyusalli ha duceeyo marka salaadda halkan waxa loga jeeda ducadii fii riwaayatin fain kaana saa'iman hadduu sooman yahay dacaa lahu bilbaraka barakaha ugu duceeyo marka inuu cuno markaa waajib kuma aha hadduu ilaa inuu afran yahay mooyaane xataa hadduu afran yahay inuu cuno welimadii waajib kuma aha mar hadduu soo xaadiray goobta waaya maxaa yaele xadiid ba wuxuu ahaa idaa duciya axadukum ilaa طacaamin axadkiin haddii cunto lagu yeero falyujib ajiibo fain shaa hadduu doono acim ha cuno insha hadduu doono tarakahaas kaga tago xadiidka muslim baa wariyey haddaba qofkii qofkan u yeedhay ee welimada ku casuumay hadday dhibayso qofkan soonka uu soomaya soonkaana uu yahay soon sunno ah ou leeyahay cuntada cun ilaa wa afuro ayaa qofkaas sooman oga fadli badan inuu soonkiisa dhammaystiro isagoo qofkaa walaalkii ah ee u yeedhay qalbigiisa dhiib gelinaya maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam mar welimo loogu yeedhay ayuu arkay saxaabi la socday oo welibadii cunayni markaasaa wuxuu yidhi waan soomana ya wuxuu ku yidhi salaatu wasalaam yatakalafu laka akhuuka almuslim walaalkaa muslimka isku dhibay wa taquulu inii saa'im adna waxaad leedahay waan soomanahay afطir iqdi yowman makaanahu afur buu yidhi maalintaas maalin kale bedelkeeda qalee xadiidka bayhaqi baa wariyay haddaysan lakiin dhib ahayn oo ku ogolyaad soonkaa iska wadato marka inaad iska soomanaato ayaa kuu fadli badan wuxuu idhi wuu cunayaa adayfu qofkii martida ahaa mimaa qudima lahu wixii loo keenay oo cunto ah bilaa lafdin lafdi la'aan walaa yatasaraf fiih ku tasarufi mahayo ilaa biaklin cunid mooyaane walahu waxaa u bannaan qofkii dayfka ahaa martida ahaa akhdu maa dacaam inuu qaato yaclam uu ogyahay ridaahu qofkii mudiifka ay ah marti qaaday inuu raalli ku yahay bihi waxa weeye cuntadaa uu qaatay wuxuu ku yidhi qofkii dayfkaabuu ah halkan ku tilmaamaya axkaamtiisi axkaamtii diyaafada iyo aadaabtii qofkii dayfka ah ayuu tilmaamaya wuxuu yidhi qofka dayfka ah ee martida ah waxa uu cunayaa cuntadii loo keenay iyadoon wax lafdi ah loo sheegin haddii mar cuntadii lasoo hordhigo ooma baahna in la dhaho cun iska cunaya maxaa yaele curfiga ayaa arrintaa tusinaya alqariina alcurfiya sida waxay la mid tahay dhaheen culammadu biyaha jidadka la dhigo ee ku jira maalan foostooyinkii wixii la halmaaday ee logu talagalay dadka jidka maraya ee maarada ah inay cabbaan ooma baahna in lagu fasaxo waad iska cabbi karta bilaa fasax laakiin cuntadaas wax aan cunid ahayn uma tasarufayo mana iibinayo qof kalena siin maayo maxaa yeelay curfan waxa loo idmaya ah waa curfan loogu idmay ayaa ah inuu cuno un keliya ah saa darteed hadduu qof tuugsada uu arko ma siin karo bisad ma siin karo ilaa inuu qofka maaliga ee cuntadan iskale uu raalli ka yahay mooyaane oo ogyahay inuu raalli ka yahay waxaa u bannaan inuu qaato qofkii dayfka ahaa cuntadii wixii soo hadhay maalan inuu gurigiisa u qaataa bannaan hadduu og yahay qofkan marti qaaday inuu raalli oga yahay ama uu u malaynayo waaya maxaa diyaafadu waxay ku dhisan tahay qalbi sami marka hadduu qariina uu ka og yahay inuu qofkan raalli oga yahay wuu qaadan karaa wayaxilu waxaa bannaan naru sukari nacnac in la firdhiyo iyo waayrihi wii la halmaada imlaaki filimlaaki hibayntii gabadha la hibaynayey markii gabadha laisisiinayo ama caqdigeedii meherkeedu dhacayo walaa yukrahu lamana kahdo nasrigaas filasax muctamad haddaan qabanno wayaxilu waxaa bannaan iltiqaaduhu in la qaato wa tarkuhu in laskaga tago ayaa awlaa ka sii habboon wuxuu ku yidhi markii gabadha la isisiinayo ama la meherinayo cinda alimlaak imlaak waxa waya gabadha markii la hibaynayo ama la isisiinayo waxaa bannaan in wax macmacaan la firdhiyo la saydho sida nacnac iyo wixii la halmaada sukar halkan sokorta caadiga loguma jeedo waxaa sokorta caadigaha lama urursan karo khasaaray noqonaysa ee waxaa laga hadlaya waxa wey macmacaan xalawiyaad ayaa laga hadlaya waa dhaqanay carabtu lahaan jirtay malaha inagoo dhaqankan ma naqaanaan filaya waaya marka makruuhna maaha in nacnaca iyo waxa macmacaan la saydho waayahay laakiin in laiska daaya ayaa fiican in laiska daaya ayaa fiican haddii la saydhana way bannaanta in la urursado dadkii meesha joogay nacnacaa iyo waxaa la saydhay way urursan karaan oo way qaadan karaan waxaa waxa loogu talagalay in yaani loogu talagalay baa ah in la qaataba de dadku ay qaataan laakiin in laiska daayaa fiican qofku inuusan waxaa dhulka lagu daadiyey inuusan urursan ayaa ka fiican maxaa yeelay xoogaa muru'adarriba ku jirtay dheen culimmadu qofka mur'adiisa ayay meel kaga dhacaysaa waaya wuxuu idhi wayaxilu waxaa bannaa naru sukarin macmacaan iyo nacnac in la daadiyo oo la saydho wahayrihii wixii la halmaaba sida danaaniir lacag iyo daraahim iyo jaws iyo lows waxyaabahaasa la saydi jiray marka gabadha la meherinayo ama la siinayo walaa yukrahu lamana kahdo arrinkaas oo nasrigaa ah bilaa sax muctaba haddaan qabano wayaxilu waxaa bannaan iltiqaadu in la urursado oo la qaato wa tarku in laskaga togo ayaa awlaa ka sii habboon kitaabu lqasmi habeendhexii ayuu kitaab yahay alqasmu bifatxi lqaafi qaafka marka la kordhigo wa sukuuni siini siinkana la reebo waa masdar qasamtu shaya shaygii ayaan qaybiye wey waaya wa amaa bilkasri markii la hoos dhigo qismi la dhaho waa qayb qayb wey annasiib wey walqasmu walasabu markii siinka la kordhigana waxa wey alyamiinu dhaarti wey waaya waxaa ficneed baa mualif inuu ku daro wa cishrati الnisaa'i iyo dumarka habdhaqanka loola dhaqmayo maxaa yaele qasmiga habeendhexo lagama hadlaya halkan ee waxaa laga hadli doonaa iyo qaabka dumarka loola cishroonaya iyo qaabka loola dhaqmayo yakhtasu wuxuu gaar ku yahay alqasmu habeendhexi waajibitaankiisu wuxuu gaar ku yahay bisawjaatin xaasas waman qofkii baata u hoydaa cinda bacdi niswatihi dumarkiisii bar ka mid a agtooda lazimahu waxaa waajib ku ah in uu habeendhexii siiyo cinda man baqiya kuwii soo hadhay walow acrada canhunna hadduu iskaga jeedsado dhammaantood oo mase canilwaaxidadki halkii mid uu qabay uu iskaga jeedsado oo uusan habeen dhex u samaynin lam ya'am ma dembaabayo wayustaxabu laakiin waxaa la sunneeyaa alaa yucailahuna dumarkii uu qabay inuusan dayrinin oo habeendixi uuna ka dayrinin waaya wuxuu ku yihi habeendhuxu wujuubkiisa iyo waajibintiisu waxay gaar ku dumar ah iyo wixii ka sii badan waaya maxaa yeel wa tacala wuxuu ihi fain khiftum anlaa tacdiluu ay fi اlqasmi اlwaajib yani dumarkii habeendhixii haddaydan cadaalad ugu samayn karin fawaaxidatun midun guursadu ilah yidha marka meesha waxaa laga fahmayaa in qasmiga uu gaar ku yahay laba zawje wixii ka sii badan waaya qofkii haddaba laba dumar ah ama wixii ka sii badan qabay oo mid ka mid ah habeen u dhaxaa waxaa waajib ku ah intii soo hadhayna inuu qasmigoodii siiyo habeen dhexoodii inuu u sameeyaa waajib ku ah maxaa yeele nebigu wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam idaa kaana cinda arajuli imra'ataan ninkii hadduu laba dumar u qabo oo falam yacdil baynahuma cadaalad un u samayn jaءa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ayuu imaanaya washiquhu dhinaciisaoo maa'ilun janjeera aw saaqidun ama dhacsan asagoo dhinaciisu saa u qalloocsan yahay ayuu maalinta qiyaama imaanaya iyadoo la ishaarayo inuu ninkani ee dumarkii uu qabay cadaalad u samaynin xadiidka asxaabu sunan ayaa wariyey nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam dumarkiisa uu u qaybin jiray habeendhaxa markii maradumuudkiisii xanuunkii uu nabigu u geeriyooday calayhi sala slam uu ku dhacayna waa la wareejin jiray kolba habeen ayuu mid u dhexi jiray ilaa markii dambe xaasaskiisa ay raalli ku noqdaan in uu la joogo caaisha radi allahu tacala oo lagu tamriidiyo waayahay laakiin taa macnaheeda ma aha haddaan dhahno habeendhexi waa waajib in jimaaci in loo simo ay waajib tahay waajib ma aha jimaac in loo simo maxaa yeele jimac wuxuu ku tacalluqaa nashaadka iyo shahwada taasna wakhti kasta ma imaanayso sidoo kale istimtaacaadka inuu cadaalad ugu sameeyo waajib ma aha sidoo kale kalgacaylka iyo maxabada inuu cadaalad ugu sameeyo waajib ma aha maxaa yeele waxaas dhan wax qofka awoodiisa ka baxsan nabigeena calayhi salatu asalaam wuxuu dhihi jiray allaahuma haada qasbii fii ma amlik falaa talumnii fii ma tamlik walaa amlik ilaahayow waxaan aan sameeyo habeendhixi ah waa wixii aan awoodi karay ee qaybta aan ku awoodi karay ee ha igu canaananin oo ha igu ciqaabin wixii adigu aad awooddo anu aanan awoodi karin nabig wuxuu ishaaraya calayhi الsalaatu wasalaam maxabada qalbiga maxabada qalbigana bini aadamka ma awoodo waaya haddaba hadduu dumarkiisa oo idilu ka jeedsado oo uusan midna habeen dhex u samaynin amba hal mid uu qabay uusan habeenba u teginba oo habeenba uusan u dhexin markaa ma dembaabayo markaa ma dembaabayo ibtidaan hadduusan kuwan uusan udhixin labadii dumarku qabay usan midna udhixin amba miduu qabay uusan u teginba taas ku dambaaya mahay maxaa yeel waa xaqiisii asagaana iska leh hadduu ka tagaya hadduu u tagaba markaa wuxuu ku dambaabaya ma jirto midda kale bini aadanka dabcigiisaaba ku xambaaraya xaaskiisa inuusan ka tegin qaacidada fiqigana waxay leedahay daaciyaة الطبci mugnin can اliijaabi الsharci daaciyaة الطabci mugniyatun can اliijaabi الsharci macnaa qofka dabcigiisa waxa ugu yeedhaya ayaa naga kaafinaysa inaan ku waajibino waayahay laakiin waxaa sunno ah qofku inuusan dumarkiisi dayrinin uusan ka tegin oo habeendhexii uusan ka joojinin xataa hadduu mid qabo si uu cifadooda iyo dhowrsanaantooda u ilaaliyo wuxuu idhi yakhtasu اlqasmu habeendhexii wuxuu gaar ku yahay bisawjaatin xaasas waman qofkii baata u hoydaa cinda bacdi niswati dumarkiisii bar ka mida agtooda lazima waxaa waajib ku ah inuu mabiidkii u sameeyo iyo habeendhixii cinda man baqiya kuwii soo hadhay walow acrada hadduu ka jeedsado canhunna dumarkii uu qabay aw amase canilwaaxidati midii uu qabay lam ya'ham ku dembaabi maayo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa anlaa yucadilahunna dumarkii uu qabay inuusan dayrinin watastaxiqu alqasma habeen habeendhexii waxaa mutaysanaysa mariidatun mid xanuunsan wa mid awdan wa xaa'idun mid xayd qabta oo nufasaa'u mid nifaas qabta laa naashisatun midii caasiyada heesanka taagaysa maya wuxuu ku yidhi qasmiga habeen habeendhex waxaa mutaysanaysa gabadhii xanuunsanayd tii caafimaad qabtay iska badda hadalkeeda tii xanuunsanayd laftirkeeda la dhihi mahay iyadu way xanuunsan tahayoo waxa wey habeendhex ma leh habeendhexeeda way leedahay ayadaaba sii mudanoo u baahan ina cinaayo iyo daryeel midda kale maqsuudka habeendhexuun ma aha jimaac ee waxa weeye uns iyo wehel ayaa ku jira gabadhuna wehelka way mutaysataa waayahay gabadha xanuunsan sidoo kale gabadhii awdnayd ee radqaaga ahayd yacni maxalkii jimaaca ayaa hilib ama lafba awdasiya hore noo soo dhaafta taasina habeen dhexeeda way leedahay sidoo kale gabadhii xaydka qabtay gabadhii nifaaska qabtay intaasoo dhan waxa weeye way yeelanayaan habeen dhexoodii tii laakiin naashisada ahayd ninka caasida ka santaagaysay ee amarkiisa diidaysay taasi xaquma leh habeendhexii hadday ninkeedaba caasido habeendhexii wuu ka qadin karaa ka joojin karaa oo maxay ku caasinaysaa tusaale ahaan waxa weeye idan la-aantiisii gurigiisa ka baxday amba albaabkeena ka furin markii uu eh, guriga yimid ama waxa weeye markii uu ka dalbaday inay u timaado guusha u timaado ayay diidday ayadoo wax cudurdaara ah aan qabin sida xanuunkii wixii la halmaaba marka gabadh naashiso ayay noqonaysaa zawjka qasmiga mutaysanayana ama qasmiga ku waajibayana waxa weeye waa nin kasta oo caqli leh weeye hadduu doono ilmo yarba ha ahaado muraahiqa waaya fain lam yanfarid hadduusan ninkii la keli noqonin bimaskanin guri daara calayhinna dumarkiisa ayuu ku wareegayaa fii buyuutihinna guryahooda wain infarada hadduu la keli noqdo guri falafdal waxaa fadli badan almudiyu inuu u kicitimo ilayhinna dumarkaa uu qabo walahu waxaase u bannaan ducaahunna inuu gurigiisa ugu yeedho walasaxu muctamad waxaa weeye taxriimu dahaabihi tegitaankiisa inay xaaraanta ilaa bacdin badh dumarkiisa ka mid ah wa ducaa'i bacdin marka kalena gurigiisa ugu yeedho ilaa liqardin in ujeed uu jiro mooyaane wadaalika miaal ka qurbi maskani man mada ilayha ti uu u tegey gurigeed inuu dhowaanshihiisa oo kale weeyaan gurigeedaa u dhow aw khawfin calayha taas u tegey ayuu u cabsanayaa guriga ugu timaaddo wayaxrum waxaa xaaraan ah an yuqiima inuu ku nagaado bimaskani waaxidatin mid gurigeed wayadcuuhunna dumarkii kale ugu yeedho ilayhi gurigaas waayahay wuxuu ku yidhi zawjkii haddii uusan guri gaara uusan lahayn oo dumarkiisana guryo kala duwan ay degan yihiin wuu ku wareegayaa midba habeen buu gurigeeda dhaxayaa haddii laakiin ninkan uu yahay nin guri gaara iska leh oo nin sarkaal uu yahay maalan ama nin malaxa waaya waxaa fadli badan marka markaa inuusan gurigiisa dumarka ugu yeedhine inuu asagu uu guryahooda ugu tago fadli badan waaya saasaa fiican nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa arrinkaa lagaga dayanayaa oo nabiga alai slam dumarkiisa ku wareegi jiray guryahoodu ku wareegi jiree muusan meel ugu yeedhi jirin mucayana mid kale dumarkii baa laga ilaalinaya bixbixitaanka faraha badan laakiin way u inuu intuu guri khaasa uu joogo oo dhaho mid kasta gurigaa habeenkeeda haygu timaado inuu dhaho way u bannaanta waaya ayagana ayagana waxaa waajibku ah inay ajiibaan sida muctamadka waxa xaaraan ah inuu badna uu u tago badna uu u yeedho badna uu gurigooda ugu tago badna uu gurigiisa ugu yeedho waa taasi waa xaaraan waa cadaalad dar dulmi wey ma bannaano ilaa in harab mucayana iyo ama ujeed mucayana arrintaas ay ku jirta mooyaane sida tan uu u tegayo gurigeeda dhow taa uu u gurigeeda fog marka tii dhoweydna uu u tegaya tii fogeydna wuxuu leeyahay gurigii imow taasi way bannaanta amba tan uu u tegayo ayuu u oo ayada hadday soo baxdo fidna uga cabsanaya maala waa gabadh qurux badan say fuqahadu tilmaamayaan marka fidna uga cabsanaya hadday soo baxdo marka taa wuu tegi karaa waayahay wuxuu idhi wayaxrum waxaa an yuqiima inuu ku nagaado bimaskani waaxidatin mid gurigeed wayadcuuhunna dumarkii waxa weeye lala qabay oo ugu yeedho ilayhi gurigaas wa an yajmaca inuu kulmiyo bayna daratayni laba dangalo fii maskanin hal guri inuu ku kulmay ilaa biridahuma labada inay raali yihiin mooyaane wuxuu ku yidhi waxaa ka xaaraana ninkii inuu mid zawjaadkiisa ka gurigeeda uu ku nagaado kuwii kale ee dangalooyinka ah ee qabayna uu guriga ugu yeedho taasi waa xaaraan sababtoo ah dee dangalada ku adag tahay inay taa kale ee lala qabo gurigeeda ugu timaado aad bay ugu culusta haddii uu sameeyana waajibku maaha gabadhaa u yeedhay inay ajiibto hadday ayadu ajiibtana tii guriga iska lahayd u diidi karta way dhigi guriga haga soo geli waayahay sababtoo ah xataa hadduu asagoo guriga iska leeyahay way u diidi kartaa maxaa yeele xaqa sugnada gurigan ayada iskale haddaba waxaa kaloo xaaraan ah inuu laba dangalo uu hal guri ku kulmiyo ilaa inay raali yihiin mooyaane laba gabdhood isla qabo oo dangalooyin ah inuu hal guri isla dejiyo waa xaaraan maxaa yidhi darar ayaa ku jira iyo dhibaato oo darar yuzaal waaya in ayagu raalli yihin ma haday ayagu raalli yihiin oo ay sidaa aqbalayaan wax dhibaa male haduu isla dejiyo guriga laga hadlayo waxaa weeye waa guri maraafiqdiisu ay midaysanta maalan hal maqsin oo kaleu isla dejiyey ama guri weyn ayuu isla dejiyeyo hool ah oo maalan maraafiqdii madbakii iyo xamaamkii baa ka dhexeeya waatan sooma kaa waa xaaraan laakiin hadduu guri guri villa uu yahay sida guryaha haddaan dhisanno oo kale oo midana xamaamkeedii iyo madbakeedii waa ugooni tanna xamaamkeedii madbakeedii waa ugooni taasi wadanaanta xataa haddaysan raalli ka ahayn xataa haddaysan hee raalli ka ahayn waxaa la diidan yahi waxa weye in maraafiqdii laisku cujuujiyo sida xamaamkii iyo madbakii iyo wax noocaas taasi inta badan dumarku necab yihin inkastoy guud ahaanba necab yihin in guri laiskugu keeno laakiin tanna way ka sii xag jirtaa waaya walahu waxaa u bannaan an yuratiba inuu ku tartiibiyo alqasma habeendhexii calaa leylatin hal habeen wayoomin iyo maalin cala laylatin habeen iyo wayoomin maalin maalintaasoo qablaha habeenka ka horraysa ama u bacda ama ka dambaysa walaslu waxaa asala alleylu ah habeenkii wanahaaru maalintiina tabacun waa taabic fain camila hadduu shaqeeya ninkani leylan habeenkii wasakana uu eh, iska joogo xaafadiisa nahaaran maalintii ka xaarisin wadalika miaal ka xaarisin waa ninkii gaarhka ahaa ee waashmaanka ahaa facagsuhu ka aan soo tilmaana cagsigiisa weeyaano asaga habeenkii ayaa asal u noqonaya maalintiina taabic u noqonaysa walaysa lilawali kaa hore xaq uma leh dukuulun inuu u galo e, gabadhi fii nawbatin dukhuulun inuu u galo fii nawbatin toogo ay midi leedahay calaa ukhraa tii kale inuu u galo uma bannaano leylal habeenkii ilaa lidaruurati dhibaato inay keento mooyaane wadalika miaal kamaradihaa sida gabadhaa u gala inay xanuunsan tahay almakuufi maradkaasoo almakuufi mid laga cabsanaya ah waxayna idin ilaa hadduusan dheeraanin falaa ma soo qallaynayo walow waxaa u bannaan addukuulu waaya wuxuu ku yidhi qasmiga habeendhaxa wuxuu ku tartiibinayaa habeenkii habeen iyo maalin ama maalintu ha horrayso ama habeenku ha horreeyo laakiin habeen iyo maalin ayuu ku tartiibinayaa qasmigii saasaa zawjkii u bannaan waaya wuxuu ka dhigi karaa maalin iyo habeen ku xiga ama eh, habeen iyo maalinta kuxigta saasuu ka dhigi karaa waaya waxaana asal ah habeenka had jeer habeenka asal ah maalintuna waa taabic maxaa habeenku waa xilligii sukuunka ee guryaha lagu xasilaya la seexanaya wey waa shaqo suu ilahay qur'anka inoogu shegay wajacalna leyla libaasan wajacalna nahaara macaashan buu waxaan ka dhiganay eh, mid libaas oo macnaha dadka asturaya oo dadku xasilayaan maalintiina macaash baan ka dhignay alladii jacala lakum leyla litaskunuu fiihi wanahaara mubsira waayahay haddaba ninkani hadduu yahay mid habeenkii shaqeeya maalintiina jooga xaafadda sida maalan qof waashmaan ah oo eh, gaar ah qofkaa cagsi bay noqonaysaa maalintii baa noqonaysaa asal u noqonaysa habeenkiina taabic buu noqonayaa habeenkiina taabic buu noqonayaa waayahay maadaama maalintii uu xaafadda joogo habeenkiina uu shaqaynayo haddaba qofkaa hore ee habeenku asalka u yahay uma bannaano inuu toogo gabadh ay leedahay toogadii yacni ama kalkii ay gabadhan iska lahayd inuu mid kale habeenkeedii u galo uma bannaano maxaa yeele gabadhan xaqeediiba meel kaga dhacay habeenkana waa asal baa marka habeenkii gabadhan ay lahayd mid kale ooma geli karo ilaa lidaruurati u fiirso hadday daruurad ay jirto daruuradu waa wax halis ah dhibaato daran baa jirta markaa wuu u geli gabadhaas dhibaatadii maxaa ka ah gabadhaa uu galay ayaa xanuunsan weliba xanuun caadi a ah xanuun halis ah ayaa ku yimid gabadhii ama way foolanaysa ama eh, wax noocaasaa jira adoo hadday dhibaato ay jirto culus gabadha wuu u tegi karaa waaya markuu daruuro haddaba uu galo haddii nagaanshihiisu u dheeraado curfan wuu soo qalaynayaa gabadhii eh, uu waxa weeye habeenkaa u tegi lahaa ee toogada iska lahayd ayuu oga soo qalayn doonaa habeenkan taa kale qaybteedii buu soo qalayn doonaa waayahay haddii laakiin nagaashihiisu uusan dheeraanin oo in yar uunu la joogay waxba soo qallayn maayo wuxuu idhi walahu waxaa u bannaa ninkii an yuratib inuu ku tartiibiyo alqasma habeendhexi cala leylatin habeenii wa yowmin maalin qablaha oo habeenkii ka horreeya amse bacdaha ka dambeeya walaslu waxaa asal u ah habeendhexi ama qasmigii alleylu habeenkii wanahaaru maalintiina tabacun waa taabic fain camila hadduu shaqeey leylan habeenkii wasakana uu xasilo nahaaran maalintii ka xaarisin waa sida waashmaankii weeye fa cagsuhu taa cagsigeeda weeye walaysa lilawali hore ee habeenku asalka u yahay maalintuna ay tabac u tahay xaq uma galo fii nawbatin toogo ama kal ay gabadh iska lahayd calaa ukhraa mid kale leylan habeenkii ilaa lidaruurati dhibaato inay jirto mooyaane wadalika miaal kamaradaas sidaa xanuunkeeda weeye almakhuufi ee laga cabsanayo waxayna idin kolkaa intaala hadduu dheeraado mugtiu nagaanshihiisu qadaa wuu usoo qallaynaya wa ilaa haddii kale oo nagaanshihiisu uusan dheeraan gabadha intuu la joogay falaa usoo qallayn maayo walow waxaa u bannaan ninkii addukuul inuu u galo gabadhii toogadan aan iska lahayn nahaaran maalintii inuu u galaa liwadci mataacin si alaab u dejiye wanaxwi wixii lamid ah wayanbaqii waxaa haboon alla yadula inuusan dheeraan mugtigu nagaashihiisa oo saxiix muctamad waxaa weeye annahu shaaniga laa yaqdi inuusan soo qalaynayna dakhala hadduu u galo lixaajatin liajli xaajatin baahi awgeed wasaxiixu muctamad waxaa weeye ana lahu ninka inay u bannaanta maa siwa lwadin wadi wixii ka soo hadhay oo min istimtaacin istimtaac ah waannahu shaaniga yaqdi inuu qalaynayo in dakhala hadduu soo galo bilaa sababin sabab la'aan walaa tajib waajib ma aha taswiyatun simid fi liqaamati nagaashihii loo simo nahaaran maalintii wuxuu ku yidhi qofkii habeenka asalka u ahaa waxaan idhi ma bannaano habeenkii inuu gabadha u galo ilaa lidaruurati gabadha aan toogadan iska lahayn inuu u galo habeenkii ilaa lidaruuratin mooyaane ma bannaano maalintii laakiin wuu u geli karaa gabadh aan toogadan iska lahayn wuu u geli karaa maalintii laakiin wuxuu u geli karaa lixaajatin dan iyo muraad daruura maaha xaajadu had iyo jeer way ka fududahay daruurada oo xaajadii waxaa ka mid a ah tusaale ahaan alaabbuu rabaa inuu dhigo xaafaddii ama alaabbuu rabaa inuu ka soo qaato ama gaarigiibaa ka yaalla uu ka soo qaadanaya ama biilkiibuu siinayaa iyo wixii la halmaada waaya ama akhbaar buu soo ogaanayaa maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam siday caaisha ay tilmaantay dumarkiisa wuu ku wareegi jiray maalintii mid kasta uu dhowaan jiray asagoon taabanin isagoon u jimaacin macnaha ilaa uu ka gaadho midii maalintaa ama habeendhaxa iska lahayd sida abu daawuud warinaya waaya waxaase habboon haddii uu u galo gabadhii maalin gabadhaan maalinta iska lahayn inuusan negaanshaha dheeraynin sida muctamadka ahana waxa weeye ma soo qallaynayo haddii uu xaajo ugu galay xataa haddii waxa weeye mugtigiisu u dheeraado wuxuu samayn karaa wixii aan jimaac ahayn istimtaacaad kale wuu bannaantay wuu taaban karaa gabadhan waxa wey toogada aska lahayn wuu u dhowaan karaa laakiin jimaacii baa ka xaaraana jimaacii baan u bannaanayn haddii bilaa sabab laakiin uu u galo bilaa sabab hadduu gabadhan toogada aska lahayn uu u galo wuu soo qalaynaya wuu soo qalaynaya gabadhii toogada aska lahayd wuu soo qalaynaya intii ka tagtay waaya waajib ma ah maalintii inuu nagaanshaha uu dumarku qabo u simo oo tan hadduu maalan ula joogo shan saacadood maalintii taa kalena shan saacadood ula joogo waajib ma aha habeenkii wuu u simayaa intuu awoodi karo laakiin maalintii shardi maaha inuu u simo sababtoo ah maalintii dadku way shaqeeyaan waxaa laga yaabaa maalin inuu subxi u kallaho maalin waxa laga yaba barqadii inu baxo maalin waxa laga yaba duurkii inu baxo kolba shaqadiisi ku xidhantay qofka marka maalintii si cadaalada ah looma qaybin karo waaya wa aqalu nuwabi اlqasmi habeendhaxa waxa weeye toogooyinkiisa ta u yar waxa weye leylatun habeen habeen inuu qaybiyo wey wahuwa afdal saasaana fadli badan wayajuusu way bannaan tahay alaaan saddex saddex cisho inuu u qaybiyo walaa ziyaadata in laga badiyo laakiin ma bannaano cala almadhabi muctamad haddaan qaban waaya wuxuu ku yidhi kaltanka markuu qaybanayo waxa u yar waxa weyaan habeen habeen inuu qaybiyo saasaana fiican uguna fadli badan waaya maxaa nabiga alayhi salatu asalaam saasuu yeeli jiray mid kasta habeen buu la joogi jiray habeenaxa midba habeen buu siin jiray si usan oga fogaanin dumarkii oo in badan ugasan oga maqnaaneen way bannaantahay laba laba habeen inuu oga dhigo middana laba habeen middana laba habeen middana saddex saddex habeen uu ka dhigi karaa hadduu doono intaa way bannaantahy laakiin saddex habeen in laga badiyo ma bannaano afar afar afar ama middana toban habeen middana ama middana bil middana bil waxaasoo dhan ma bannaano ilaa inay ayagu raalli ku yihiin w hadday ayagu raalli aysan ku ahayn ma banaano xataa hadduu ninkan maala uu qabo dumar kale fog oo midna midna ay degan tahay magaalada midna magaalada degantah inuu sidaan soo sheegnay saddex habeen ka badiyo ma banaano ilaa inay ayagu u fasaxaan mooyaan hadday ayagu raalli ka yihiin dee xaqoodii weya markaa way u fasixi karaan waaya midda kale markii saddex habeen ay ka badato gabadhi way cidloobaysaa waxshaa ku dhacaysa iyo cidlo markaa dhib baa gabadha ugu jira dhahen culamadu waصaxiixu muctamad waxaa weeye wujuubu qurcatin qorituurkii inuu waajib yahay lilibtidaa'i si loo bilaabo habeendhexii waqiila waxaa lihi takhayur asagaa kala dooranaya miduu ku bilaabi lahaa walaa yufadilu u badin mahayo fii qadri nawbatin kaltanka qadarkeeda u badin mahayo laakiin hase yeeshee lixuratin gabadhii xurada ahayd waxaa u sugnaaday milaa amatin addoonta labanlaabkeed waaya wuxuu ku yidhi marka u horraysa ee habeendhaxa uu qaybinayo waxaa waajib ah inuu qorituur u sameeyo si yani uu miduu ku bilaabi lahaa ay u soo baxdo asagoo iska dooran mahay miduu doono ku bilaabi mahayo miduu jecel yahay ku bilaabi mahayo ee waxa weeye wuu qorituurayaa habeenka u horreeya midday soo baxdo ayuu markaa la joogayaa kuwa dambana saasuu ku tartiibinaya ta ku xigtana hadday maalan saddex yihiin habeenka koobaad midda usoo baxda ayuu la joogaya kadibna wuu qorituuraya labadii soo hadhay haddana ta ku xigta wahaa kada kadibna saasuu tartiibkaas ku soconaya waa ibtidaaga horeysa marka horeysa weyaan qiil ba wuxuu le maya uu uu kala dooranaya miduu doono ayuu ku bilaabaya markaas isagoon qorituur samaynin laakiin ma bannaano in uu u kala badiyo habeen dhaxa oo middan maala laba habeen uu siiyo middan habeen uu siiyo taasi ma bannaan waa dulmi iyo cadaalad daro waaya e, laakiin gabadhii xurada ahayd waxay leedahay labanlaab gabadha addoonta intay leedahay gabadha xuradan laba habeen buu la joogaya tusaale ahaan gabadhii addoonta ahaydna wuxuu la joogaya habeen wahaa kada والصحيح متود حوي وجوب قرعه قريتوركي انه واجب للابتداء بلوغي اوغي وقيل وحل يتخير وكلا دور قادني ولا يفضل وكلا فضل ما هي وكلا وكلا بدل ما هي في قدر نوبه كلتنكا اما توغدا قدر كده لكن هسه يشي لحره كبد حره waxa usugnaday mid laamatin adoontii labalaabkeeda ayaa usugnaaday wa tukhassu bikrun gabadhi bikrada waa loo khaasiyelaya jadiidatun ay cusbayd cinda zafaafin gurigeyntii markay dhacaysay ama cinda zafaafin gurigeynta agteeda bisabcin toddoba cisho bilaa qadaa'in oo qalala'aana waayibun tii carmalka ahayna bialaain saddex cisho ayaa lagu gaaryeelayaa wayusanu waxaa la sunayaa takhiiruha taa carmalka in la doorgeliyo bayna alaain saddex cisho bilaa qadaa'in qalan la'aan ah oon kuwii kale loo soo qalaynaynin wa sabcin toddobo biqadaa'in oo kuwii kale loo soo qalaynayo wuxuu ku yidhi gabadha cusub ee bikriga ah ee markaa uu guursaday waxa uu ku khaas markii gabadha loo soo eh, gurigeeyo toddoba maalmood ayuu la joogayaa gabadhaas dumarkii kale waxa weye toddobadaa maalmood u tegi maayo una soo qalayn maayo waaya hadday carmal tahay gabadhan dambe uu guursadayna waxa weeye saddex maalmood ayuu iyada la joogayaa bal u fiirso sunnada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa ku soo aroortay arrinkaas nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam sabcun lilbikri wa alaaثun lilthayib gabadha carmalka ahna saddex bay leedahay tan bikrada ahna toddobay leedahay saasuu nabigu yhi alayhi salatu slam xikmada ku jirta waxay dhahen culammadu gabadha bikrada ah maadaama ninkan isku cusub yahi toddoba ceshay u baahan tahay siday ninkan isu bartaan oo ay ula qabsato oo xushmadii iyo yaxyaxii ku jiray oga baaba'o gabadhan carmalkana maadaama ay rag hore soo martay saddex cesha ayada ku filan waaya xikmada ku jirta dabooda waa taas waxaana sunno ah gabadha carmalka ah in la doorgeliyo inay kala doorato saddex maalmood inuu la joogo oo dumar kale saddexdaa maalmood uusan soo qalaynin amba toddoba maalmood inuu la joogo ayada oo xidhiidh ah laakiin toddobadaa maalmood uu dumarka kale usoo qalleeyo suu nabiga calayhi salatu salaam u doorgeliyey umusalm radi allahu tacaala canha markuu guursaday carmal bay ahayd radi allahu tacaala waxay tihi nabiga igu yidhi calayhi salaam in shiiti haddaad doonto sabactu cindaki toddoba cisho ayaan kula joogaya wasabactu cindahunna dumar kalena toddobada maalmood baan la joogaya wain shi'ti haddaad jeceshahayna allatu cindaki saddex maalmood baan kula joogayaa wadurtu dabeetana waan soo wareegaya macnaha qismadii baan halkii ka sii wadaya waayahay waman haweenaydii saafarad safartaa waxdahaa keligeed bikayri idnihi ninkeedan u fasixin fanaashisatun waa mid ninkeedii ka santaagtay wa biidnihi idankiisa hadday ku safartana liqaradii ujeedkiisa u baxdana yaqdii laha wuu usoo qalaynayaa waliaradiha hadday ujeedkeedii danteeda u safartayna laa ay laa yaqdi usoo qalayn mahay filjadiidi qowlka cusub haddaan qabanno qowlka jadiidka ah waman qofkii saafara u safraa linuqlatin guurid xaruma waxaa ka xaaraan ah an yastasxiba inuu kaxaysto bacdahunna dumarkiisii barh ka mid ah wa fii saa'iri alasfaari aطawiilati safarada kale ee dhaadheerna wakadaa waxaa la mid ah alqasiiratu safarada gaagaabadna filasaxsi muctamadka yastasxiba wuxuu kaxaysanayaa bacdahunna dumarkiisii bar ka mid ah biqurcatin qorituur buu ku kaxaysanayaa walaa yaqdii mana soo qalaynayo muddata safarihi muddada safarkiisa fain wasala hadduu gaadho almaqsida halkii uu u socday wa saara uu noqdo muqiiman mid negi qadaa wuxuu soo qalaynayaa muddata aliqaamati muddadii uu nagaa halkaa uu joogay la rujuuc soo noqonayey ma soo qalaynaya fil asaxi muctamad haddaan wuxuu ku yidhi gabadhii keligeed iska safarta oo xaasaskii ninka ka ah asagoon u fasixin oo ninkii aan ka eedan qaadanin gabadhaasi waa gabadh naashiza ah naashizadu waa gabadhi ninkeeda ka santaagtay caasiday waaya haddaba wax qasmi oo yeelanaysa ma jirto gabadhaa qasmi ma leh waaya ilaa inay dee cudurdaar u safartay mooyaane sida maalan ninkeeda ka maqan ayay meeshii colaad ka dhacday oo cabsi saasay u baxsatay oo carartay dadkiina way carareen way baxsadeen marka way qaxday gabadhaasi hadday qaxdo waa gabadh macduura waaya haddii laakiin ninkeedu u fasaxo inay safarto isla markaa dantiisi ay u safarto maalmaha ay maqan tahay wuu usoo inta ay maqan ay dantiisi ku maqan tahay wuu usoo markay soo laabato haddii ay safarto oy idankiisa ku safarto danteedanay u safarto u qalayn maayo maalmaha ay maqan tahay wax uu usoo qalaynaya ma jirto maxaa danteeda u maqanta hadduu uu safro oo uu guurid u safro inuu magaalada ka guuruuba doonayaa dumar Eh, waxa wey laba iyo wixii kasii badanna wuu qabaa oo magaalada u degan yihin waxaa xaaraana inuu banna kaxaysto banna uu ka tago waa inuu wada kaxaystaa dumarkiisa waaya sidoo kale safarada dhaadheer iyo safarada gaagaabanba kuwa gaagaaban khilaaf baa ku jire eh, waxaa xaaraan ah inuu badh uu kaxaysto banna uu ka tago ilaa inuu u qori tuura mooyaane wuu qori tuuraya wuu u qori tuuraya marka haddii uu wax kaxaysanayo dumarku ka wada tegi karaa laakiin hadduu mid kaxaysanayo waa inuu middaa uu kaxaysanayo qorituur uu ku kaxaystaa wey suu nabigu samayn jiray calayhi الsalaaةu wasalaam markii uu e, jihaadka u baxayo dumarkiisa uu qori tuuri jiray miduu qorigeed usoo baxo ayuu qaadan jiray o kaxaysan jiray waaya ama maalinteeda ha haato ama mid kale maalinteeda ha haato waaya intaa uu gabadhaa safar kula maqan yahay ma soo qallaynayo maalmaha ay gabadhaasi la joogto ee safarka uu kula maqan yahay kuwii kale usoo qalayn maayo haddii laakiin meeshii uu u socday uu gaadho isla markaa meesha uu ku nagaado oo muddo uu joogo muddadaa uu nagi uu soo qalayn maalan magaaladanu ka safray magaalo kale u safray gabadh buu qorituur ku kaxaysta gabdhihiisi ka mid ah xaasaskiisi ka ah dabeetana magaaladii buu shan cisho soo joogay magaaladii u socday shantaa cisho wuu usoo qalaynaya kuwii hee kuwii uu ka tegey waaya sii socod iyo soo socod laakiin ma soo qalaynaya intuu sii socday iyo intuu soo laabanayay midna soo qalayn maayo wuxuu hi waman saafarat gabadhii saartaa wataa keligeed biayri idnihi ninkeedan u idmin fanaashisatun waa gabadh ka santaagtay wabidni idinkiisa hadday ku saartay aradii ujeedkiisa iyo dantiisa yaqdi laha uu soo qalaynaya waliarada hadday danteeda u safartay laa ay laa yaqdi usoo qalayn mahay fijadiid waman saafara qofkii u safra liluqratin guuritaan xaruma waxaa ka xaaraanaya sasxba inuu kaxaysto bacdahunna dumarkii barh ka mid ah wa fii saa'ir alasfaari awiilati safarada dhaadheer wakada alqasiiratu safarada gaagaabanna waa un la mide yastasxib wuxuu kaxaysanayaa bacdahunna dumarkii barh ka mida e biqurcatin qorituur walaa yaqdi usoo qalayn mahayo kuwii kale muddata safari intaa uu maqan yahay fain wasal hadduu gaadho almaqsida halkii uu ku socday wasaara uu noqdo muqiiman mid negi qadaa uu soo qalaynaya muddat aliqaamati muddadii uu negi muddadii halkaa uu joogay uu usoo qalaynaya kuwii kale la rujuuci intuu soo laabanayay fi lasaxi muctamad aqam inta uu soo laabanayo jid kusoo jiray soo laabadki ma qalaynayo waayahay waman haweenaydii wahabad u hibaysa xaqaa xaqeedii hibaysaa maalinteedii gabadh kala siisaa lam yalzam izawja ninkii waajib kuma aha arrinta inuu raalli ku noqdo fain radiya hadduu raalli ku noqdo hibada ay hibaysay wawahabat marka ay u hibaysay limucayanatin gabadh mucayana ah baata cindaha gabadha ayuu la joogayaa ama uu u dhaxayaa leylatayhimaa labadii habeen labada gabdhood ay kala lahaayeen waqiila waxaa li waalihimaa uu iskugu xujisiinay labadii habeen gabadhaa loo hibeeyey aw mase wahabat wuu u hibaysay gabadhii lahunna dumarkoo idil bay wada siisay sawa wuu u simayaa aw mase lahu asagay siisay falahu waxaa u bannaan adtakhsiisu inuu ku gaar yeelo miduu doono wa qiila waxaa l yusawi wuu u simayaa wuxuu ku yidhi dumarkii ninkuu wada qabay mid ka mid a ah hadday maalinteedii maalintii xaq u lahayd haddii ay hibayso oo waxaa weeye gabadh kale ay siiso zawjkii waajib maaha inuu ka yeelo haddii iyadu dhahdo maalintaydii waan ka tanaasulay oo heblaayaan siiyey maalintaydii waajibku maaha ninkii inuu ka yeelo arrintaas wuu diidi karaa maxaa yeelay gabadhii xaq uma leh inay ninkii xaqa iyada uu ku lahaa ee istimtaaca ahaa inay ka rido aq uma leh ninku aq buu ku leeyay gabadha asagaa guursaday oo waxa weeye qaba marka iyadu ma dhihi karto maalintaydii heblaayaan siiyey maalintayda ha i imaanin iyadu aq uma leh inay dhahdo inuu asagu raalli ku yahay mooyaane hadduu asagu raalli ku yahay maalinteedii inay hibayso ay gabadh siiso waxaan eegaynaa gabadha u hibaysay hadday gabadh mucayana oo dumarkii kale ka mid a ah u hibayso dhan heblaaye maalan caaisho sii maalintaydii gabadhaa ay u hibaysay ayuu labadii habeen ee tan loo hibeeyey iyo tan hibaysay iska lahaayeen ayuu labadaba uu gabadhaa la joogaya labadii habeen ay labadan gabdhood kale lahaayeen gabadhaa loo hibeeyey ayuu la joogaya laakiin say kale ahaayeen labada habeen ayay kale ahaanayaan hadday maalan laba habeen oo kala durugsan ahayn habeen kale u dhexeeyey sidii bay u kala ahaanayaan iskugu xujisiin maayo waa soo ma qiil baa wuxuu hadday labada habeen kale tegsan yihiin oo maali habeen kale oo gabadh kale iska leeda udhexayso ha iskuu xojisiiyey gabadha saasuu leeya qiilkan lakin waa laga xoog badanya maslada waxaa asal u ah sawda binti zamca radi allahu tacaala canha oo zawjaadka nabiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam ayaa maalinteedii u hibaysay caaisha radi allahu tacaala canha nabigana uu ka aqbalay waaya haddii laakiin dumarkoo idil ay maalinteed u hibayso oy dhahdo gabdhihii kalean siiyey gabadh macyana mayna sheegin wuu u simayaa dumarkoo idil oo seeba u simaya macnaha gabadha maalinteeda wuuu ka soo qaadaya sida iyadoon jirin oo kale kalmacduumid buu ka soo qaadaya hadday afar ahaayeen oo midi maalinteedii saddexda kale u hibayso waxa wey maalinta ama meesha ka baxaysa saddexda habeene kale ayuunbuu eh, u qaybanaya hadday saddex ahaayeen mid waa wey maalinteeda hibayso waxa wey laba habeen baa soo hadhaysa oo labadii gabdhood eh, uu kala qaybanayo waaya haddii laakiin asaga ay siisay dhahdo anu maalinteedii adaan ku siiyey gabadhaa doonta sii waxaa weeye miduu doonuu ku gaar yeeli karaa miduu jecel yahay ayuu siin karaa waayahay qiil baa wuxuu leeya maye yuusan saa yeeline waxa weeye midna yuusan ku gaar yeelin ee wuu u simaya maalintaa uu iska tuuraya marka sida caadiga ahayd muu habeendhax u samaynaya si uu cadaaladda u ilaaliya qiilkan saasuu leeyahay qiilkanna waa qiil wajiya runtii halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah waslm ala